بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد السلaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan daawadayaasha la socda barnaamijka silsiladda iyo xalaqadda taxanaha ee su-aalaha facebooka waa xalqaddii kow iyo tobnaad aan ku soo qaadan doonno dhowr iyo toban su-aalood oo kale oo su-aalihii toddobaadlaha ama ah su-aasha u horreysa koowaad wuxuu saa'ilkuna weydiinayaa sidee baa la ysu waafajinayaa qowlahu tacaala laa ikraaha fi ddiin qad tabayana arushdu min alghay iyo qowlkii nabiga sal alla aleyh wasalam man badala diinahu faqtuluh amaba xukumka qofka murtadkaa in la dilo axaadiidta kale ee ku soo aroortay waxaan rabaa marka hore inaan idhaahdo waa laba xukum oo labadaba sugan yihiin midna qur-aanku ku sugan yahay midna sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee mutawaatirka ayuu ku sugan yahay midka qur-aanku aayaddan keliya maaha nabiga ilaahay waa ka ilaha afa tukrihu nnaasa xataa yakuunuu mu'miniin axaadiidtuna lafdigan keliya maaha ibnu cabaas iyo dad kaleba waa laga wariyey man badela diinahu faqtuluuh cabdullahi ibni mascuud iyo caaisha iyo cuhmaan ibni cafaanna iyo saxaabo kaloo doorana waa kii xadiidkoodu ahaa laa yaxilu damu mri muslimiin ilaa bixdaa halaath attaariku lidiini ayaa ka mid ahaa ama kufran bacda iimaan ama bacda islaamin si alfaadu kala duwanta mucaad bni jabal ee abu muusa alashcarina qofkii ridoobay yeman waa kay fuliyeen sida saxiixeynka ama saxiixulbukhaari riwaayadka qaarkoodna ku sugan axaadiidta faraha badan ay ku soo aroorteen mutawaatirka ah iyadana xukun bay faa'iideynaysaa labada xukum sharci ahaan labaduba waa qaطci waana ijmaac culama muslimiintu ay ku ijmaaceen min asaxaabati faman bacdahum nabiguna wuu fuliyey ficilkaas oo ibnu khatal iyo raggii la iyadoo kacbada maryaheeda iyo xargeheeda haysta waa kii la dilay kama fi saxiixi min xadiidi anasin iyo kayrkiiba oo barzat alaslami waa kuu leeyahay aniguba ahaa qofkii dilay bisanadin xasan labada xukum iskama hor imanayaan aayadduna xaalad iyo marxalad bay ka hadlaysaa xadiidkuna xaalad iyo marxalad ka duwaye qof ka duwan buu ka hadlaya aayaddu waxay ka hadlaysaa qofka gaalkiihi inuu diinta galo lagu qasbi maayo isagaa khiyaarkiisa leh inuu diinta galo iyo inaanu gelin mana dhicin nabigu calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii intii gaalo xiriir iyo deris iyo dagaal dhex marayey qof qasab ku islaam la yiri oo diinta ku soo gal ma dhicin intaan ognahayna daahirka naskaa sax ah ee aayadda laa ikraha fi ddiini waxay ka hadlaysaa saas darteed qofka gaalka ah ee kaafirka asligaa la yidhaahdo inaan diinta qaadashadeeda lagu qasbaynin xadiidkuna wuxuu ka hadlayaa qof muslimay oo muslim ahaa oo shahaadada tawxiidkii islaamka u hoggaansamay ilaahayna cibaadadiisi iyo waxdaaniyadiisa qiray inuu ka taga loo ogolaan maayo marka soo gasho hore qasab maaha laakiin meeshan ciyaar maahan oo sii galoo soo baxo sii galoo soo bax maaha siday nimanku yidhaahdeen maaha waxaad rumaysaan wajha nahaari wakfuruu aakhirah ciyaarin laga dhigo waa subaxii waan soo galay galabtiina waan baxay haddana waan soo galay haddana waan baxay meeshu ciyaar maaha qofku marka horeu kafiirsi leeyahay laguna qasbi maayo sida aayaddu sheegtay hadduu islaamay oo khiyaarkii ku soo galay aayaddu marxaladii ay ka hadlaysay wuu soo dhaafay kadib ka baxa la ogolaan maayo xadiidkuna arrintaasu ka hadlayaa suaasha labaad qof baa wuxuu su-aalayaa wuxuu ku imtixaanan yahay neefta gadaal ka timaadee weysada jebisa wuxuu leeyahay mararka qaarkoodna waan shakiyaa anoo salaada ku jira inayga timid iyo in kale laba anoo salaada ku jira ma isku celin karaa hadday si aada ii qabato labada mas'alo baa hordhaca su-aashiisa gunaanadkeedu uu yahay salaadda isagoo ku jira qofka hadduu shakiyo ama salaadda bannaankeedaba jooga uu shakiyo u weyse qabaa salaadiisii ha wato ama ha tukado nabigaana la weydiiyey sal ly salam qofka isagoo xadiidka abi hurayra qofka isagoo salaada ku jira haddii calooshu intay dhaqaaqda uu shakiyo muxuu samaynayaa wuxuu ihi laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan ilaa uu shanqarkeeda maqlo oo dhegihiisa maqalka uu ka hubsa ku hubsado ama urteedii ay soo gaarto oo urtaas soo gaartay uu ku hubsado marka alyaqiinu laa yazuulu bishaki qaacidada weyne fiqigii axaadiida ugu cadcadee loo dariishaday qaacidada laga qaatay bay ka mid tahay masaladan xadiidka ku yimid abi hureyra saas darteed shaki waxba ma bedelo haddaad mar weyse qab isku hubtay salaad gudaheed iyo banaankeedba ase aad ka shakido in wax kaa yimid weli waad weyse qabtaa ee salaadaada tuko ama wado ilaa aad ka hubsato in wax kaa yimid su-aasha qaybta labaad ee ah haday salaadda igu qabata ma celin karaa asalku waxaa wanaagsan salaadu waa asixi laba gooraba laakiin waxaa wanaagsan qofku markuu caadiya dabiici yahay inuu marka hore soo wey iska iska iska nafiso soona weysaysto nabiguna alay slam waak wuxuu ka reebay dadka salaada xaaqinan waxaaqiban isagoo saxaro aada isugu celinaya ama iyo kaadi ama neefta aada isugu celinaya waayo khushuucdii iyo qalbigii joogay bay la tegaysaa mar haddii ay sidaas tahay waa sida asalka ee dabiiciga qofka hadduu kuba imtixaanan yahay hadduu qofku kuba imtixaanan yahay de mar waliba ay sidaa qabsan karaysaay uu celin karaa wuuna ku tukan karaa sidaas su-aasha saddexaad wuxuu leeyahay qofkanina weydiinayaa aabbihii baa nool dhowr bahoodna waa nahay bahdii yarayd buu guri siiyey keligood laba su-aalood buu markuu qabaayoo diintu maxay ka qabta arrinkaa uu sameeyey talabaadna wuxuu leeyahay haddii uu aabba dhinto gurigaa dhexal ma ku yeelanaynaa marka koowaad aabba khaladka uu sameeyey su-aasha hore waa khalad ficilka iyo tasarufka uu sameeyey waa khalad khaladkaa uu sameeyeyna waa jawr haduusan caruurtiisii waxa isku mida siinin waana tii nabigu calayh salaatu wasalaam xadiidkii nucmaan ibni bashiir aabbihii uu isaga waxgaara u siiyey oo yidhi jawrkaba markhaati kacee la noqo dhaxalka waxma ku yeelanaynaa hadduu milkiyadda wareejiyo oo uu guddoonsiiyaay way milkinayaan isaga oo nool oon xanuun iyo sakaraad haynin haddii uu xanuunsan yahay xanuunkaa u geeriyoodana milkintii ma asaxayso baabkii wasiyaday tegaysaa wasiyadana waaridka qofka dhaxal kale si gaara looguma dardaarmo haddayna kuwa kale raalli ka ahayna lama fuliya wixii loo dardaarmo haddiise isagoo saxiix oo caafimaad qaba uu xoolihii bixiyo mulkiyaddeediina qabli iyo guddoon iyo wareeg uu dhaco isagoo nool bay milkigiisa ka baxday xoolo uu leeyahay oo uu ka dhintay maaha waa xoolo uu lahaan jiray oo uu bixiyo milkigoodii wareegay waxaa la mid a ah aduu xanuunka ku bixiyo isagoo xanuunsan kadibna xanuunkii ka caafimaado milkigaasina wareego dhaxalka waxba kuma laha dadka kale isagunbaa jawrkii iyo dulmigii uu sameeyey iyo cadaalad darradii ku dambaabaya su-aasha afraad wuxuu leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala wax walba wuu awooda wax walbana waa ogyahay haddana malaa'ig buu u diray acmaasha aadamuhu inay qoraan qaar nafto qaadaan qaar minka ilmaha wax u qoraan qaar acmaasha bini aadamka qoraan qaar roobka iyo dabeylaha loo xilsaaray maxay tahay xikmadda ku jirta isaga oo ilahay wax walba awooda oon uba baahnayn inuu malaa'igta acmaasha u diro waxaan rabaa inaan baraarujiyo su-aasha jawaabteeda ilaahay markuu acmaal addoommadiisa u dirayo hawlna waajibaad saarayo malaa'igta keliya ma ahee uma baahna insiga iyo aadamuhu qaar baa nabiyaal laga dhigay kitub baa loo soo dhiibay dadka gaarsiiyaa la yidhi ilaahay keligii waa gaarsiin kari qaar baa jihaad aadamaha la amray naf iyo maalba inay horaan la amray ilaahayna gaaladii isagoo aan lahayn laakiin yaqaana sida banooniga loo ciyaara ma ku shaqaysan karaa ciyaarta lacagta lacagtaa uu ka qaatayse dad wax ma ka siin karaa isaguse ma cuni karaa amile su-aashaas waa su-aalo soo noqnoqday masalada ciyaarta banooniga la ciyaaraya laba xaala mid bay noqotaa in qofku ay dikrigii iyo salaadii iyo cibaadaadkii ka mashquulinayso ama dembi iyo macsiyo iyo qaawanaan iyo khamri khamriya wax la isku shubaaye ay ka laasimayso markaasoo kale dee lacagta intaan laba gaarin ciyaarteeda xaaraam iyo ka qayb noqoshadeeda xadiidka ibn mascuud bayna soo geli nabigu alayh salaam uri ina allaha idaa xarama shay an xarama hamanah waxaa jira haduu xaraantinimeeyo lacagta iyo dhaqaalaha ka soo baxana waa xaaraantinimeeya waxayna yalan sifadii khamriga lagu sheegay iyo maysarka qimaarko waxay idinka ceri hor istaagayaan can dikriillaahi wa can isalaati fa antum muntahuun haddii taa laga ilaaliyo kadib waxaa un imaanaysa masalada lacagku qaadashadu masaa'il urihaan weeye ma labada qolo hadday lacag mooda bixinayaan ma mid baa bixinaya hadday labaduba wada bixinayaan maxalal saddexaad ma u baahan yihiin mise uma baahna waa masaa'il fiqi oo khilaafiyaho nusuus qaatic oo sariixoo asaxday intaan xasuustaayo ma laha waxaa nusuusta ku soo aroortee rihaanka iyo muxalalka iyo shardinaysana asal ahaan badankeed ama intaan ka xasuustaba waa nusuus sanadkeeda iyo sixadeeda iyo sugnaanshaheedu muran badan ka taagan yahay haddii kadib jawaabtu waxay noqontahay khilaafkii culummada ee masaa'ilkaa saameynayey ayaa saameynaya hadba shuruudii madaahibta lagu kala duwanaa in la dabaqo iyo inaan la dabaqin bay labada nin culimmadii la weydiiyo midba shuruuda raajixa laah intay laga helay intaan laga helin ku fatwoonaya asalku laakiin sharcigu ibaaxada wey ilaa iyadu inay yeelato waxyaabo khaladaada ay ku xaaraantinimowda maahane su-aasha ko tobnaad wuxuu leeyahay qof baa safar gelaya habeenbarkii salaadii subax wuu soo hormarsaday oo wakhtigeedii la gaarin oo uu tukaday maadaama meel uu ku tukada uusan garanaynin salaaddaa ma ansaxaysaa jawaabtu waa maya duhur iyo casar baa la jamciyaa lisu keenaa ama casar iyo cishaa wakhtigooda laga soo hormariyaa hormariyaayo ta hore la geeya salaad subax wakhtigeeda lagu tukadaa meel lagu soo hormariya ma laha haddii uu qofku uu leeyahay meelaan ku tukada ma laha kursiga diyaaradduu saarayah gaadidku saarayuu ku tukan karaa qiblada hadduu garan waayana meeshuu u malayo ku tukan karaa telefoonnada iyo saacadaha wakhtigan la watana jiheeyiya qiblada kuwa badanoo sheegayaa ku jira wuu isticmaali karaa intaaba hadduu garan waayana salaadda subax oy si uun uga tagtana dib baa laga qadayn karaa laakiin wakhtigeeda ka hor lama sii tukan karo ma ansaxayso sariirka labiyo tobnaad wuxuu leeyahay wuxuu sheegayaa waxaa weeye hooyo soomaaliyeed caruur bay soo koraysay diin iyo maadibana way bartay aabbahoodna waxba kuma darsanin waxba kuma caawinin caruurta aabbahood xaq ma ku leeyihiin dabcan haa xaqii aabbanimada nafaqadoodii caafimaadkoodii biilkoodii waxbarashadoodii bay ku leeyihiin tarbiyadoodii iyo wehelkii iyo dugsigii bay ku leeyihiin hadduu isagoo awooday intaa dayacayna wuu dembaabayaa isagaa waajibkii lagu lahaa dayacay haddii uusan awoodinna wixii uu awooday uu dayacay unbuu dambaabayaa laakiin marka carruurta la yidhaahdo iyaguna xaqii waalidnimo waa lagu leeyahay iskuma xirna iyaga xaqooda inay helaan iyaga xaqii lagu lahaa inay ilaaliyaan saas darteed waxaan caruurtana kula talin lahaa iyo hooyadood in caruurtaasi ay aabbahood wixii xaqayo u tari karaan ay u taraan hooyaduna aanay ka shaqayn inay aabbahood oo mudan ama waxay aabbahood ku xiriirin lahaayeen ay ka hor istaagto waayo marna sadaqaadkay u tahay marna aabbanimadii lafteedu xuquuq ugu leeyahay isagaa xuquuqdiisii gabayna macnaheedu ma aha iyagana xuquuqdii lagu lahaa inay gabaan oy diidaan oy ka soo bixi waayaan su-aal saddex tobnaad wuxuu leeyahy waxaan galay dembiyo waaweyn laakiin shirki aan ahayn qaarkoodna ay noqon karto in qofkii la dilo oo nafta la iska gooyo qof bini aadama ogna ma jiro maxaa ila gudboon dembigaasi laba qaybood wey dembiga hadduu wax xuquuq ilaahay keliya uu yahay sida qofku zinu ku dhacay khamri iyo xashishad buu cabbay waxyaabo kaleoo dembiyo kale uu sameeyey qofkaasi ha is asturo dembigiisana ha qariyo ilaahayna ha uga towbad keeno kii hore ha ka shallaayo uusan u noqonaynin ha go'aansado ilaahu iga dhaafna ha yidhaahda sidaa weeye dembigiisa inuu asturo oo qariyo dembigaa u galay hadduu yahay dembi xuquuq aadama la xiriira qof buu dilay xooluu dhacay xooluu xaday xuquuqdii dadkii lagu lahaa ha celiyo hadday xoolo tahay hadduu isagoo sheegin si kale qofkii ugu celin karo ugu celiyo dadkii lahaa haddii laakiin ay dhiig iyo dad ay tahay dadkii inuu raadiyuu u baahan yahay oy ama xuquuqdoodii iyo xaddoodii ka oofsadaan ama ay cafiyaanoo beddelkeedii ka qaataan ama iska wada saamaxaan su-aasha afariyo tobnaad saa'ilkana weydiinaya wuxuu leeyahay wuxuu yidhi qof dumaraan aan ahay aabbayo hooyadii anoo yar bay dhinteen abtidayba ay soo korsaday ree ma aqaanin imana soo xiriirin iyaguna ima yaqaanaan inaan guursadaan rabaa haddii aan guursanayo maxaan sameeyaa wilaayadayda abtigayma i bixin karaa dabcan iyadu haddayna noqonin gabadhu hooyana ayna joogin abtigeed baa la weydiinaya hadduu dadkeedii meel ku garanayo oo adeeradeed ama dad walaalaheeda jiraan uu meel ku garanayo dee iyagaa walaayada gabadha iskaleh haddii uusan meelu hadda u doona garanayn laba arrimood ha isku daraan si khilaafka looga baxo abtigu ha bixiyo siismada hore waayo laakiin nikaaxa markay noqoto qaadiga ha loo tago abtiguna qaadiga ha wakiisho si loo jamciyo waxa waa qoys ilmo ka dhalanayaan si laysugu raaciyo ma abtigaa leh mise qaadigaa leh waa laba qowle culimmadu leeyihiin haddaba abtigii hadduu qaadiga wakiisho qaadigu tiisii hadduu lahaana waa nikaaxiyey abtigu hadduu lahaana isagiibuu wakiishay sidaa haddii lagu nikaaxiyo nikaaxan khilaaf lahayn bay insha allahu tacaala noqon doontaa su-aal shan iyo tobnaad qofka wuxuu leeyahay aan su-aasha usoo laabto su-aasha lixii tobnaad wuxuu leeyahay waxaan dhigannaa iskuul ku dhex yaalla kaniisad anigiiyo caruurtaydaba iskuul kale oo aan dhigannana ka wanaagsanna waan waayey arrintaas diintu maxay ka qabtaa haddii ay dhab tahay oo iskuul ka fiican uu waayey fiicnidu mararka qaarkoodna waxay noqotaa goobta uu ku yaallo mararna qaarkoodna waxbarashadiisa ama akhlaaqdiisa kale noqotaa dabcan waxaa isweydiin lahay iskuulka kaniisadda ku dhex yaallay diintii kristanka ma loo dhigayaayo ma la barayaayo maaddo waajiba ma tahay runtii faahfaahin bay u baahanaysaa laakiin haddaan hal qayb oo keliya wax ka tilmaamo hadduu qofku wixii u baahnaa ka waayo isagoo muslima meel kaniisada gudaheed maahane gelitaanka iyo ka soo danqabsigu dembi maaha saa darteed bay lagu tukan karaa cunno iyo qada loo geli karaa shir iyo fadhi loo geli karaa intaasi midna dembi ma aha waxaa ka sii fiican wacdi iyo waaniya waxusheeg in loo galo haddii aan cibaadadoodii loo galaynin ama dembi kale lagu dhex samaynaynin in la gala keliya ama dan loo galaaye dembi ma aha wixii ka soo haray salaadda lagu tukanayana culimmada qaar waxay karaahiyo dhaheen hadday sawiradii iyo asnaamtii iyo hortaada ka muuqanayaan lakiin day jiraan qaybo kale oon waxaa ka muuqanaynin iyadu dhib ma laha waxa soo haray waxaa weeye un dee iskuulkan maadooyinka lagu dhiga maxay yihiin iskuulkan isad ku dhex yaallaayey aad waxaa u dhici karta inuu iskuul kiristana yahay meelo badan dunidu maadadii kiristanka iyo ciise waa ilaah baa loo dhigaa kasaasoo kaleetana kaniisad gudaheeda iyo bannaankae toona ilmihi la geeyay ma bannaana su-aasha lixiyo tobnaad saa'ilku wuxuu leeyahay qof dumaroon oon muxaram haysanin xajka jamaaca ma raaci kartaa hadday jamaacadu jamaaco aamina oo iyada daryeela ay yihiin way raaci kartaa ummahaatu ummahaatulmu'miniin xasaskii nabigeenna sal alla alay wasalam wa radia allaahu canhunna markuu dhintay kadib fii saxiix albukhaari iyo hayrkii waxay ku soo xajin jireen cumar khilaafadiisii aakhirkii way la soo xajin jireen xilligii cusmaanna way xajin jireen qaarkoodna maxram gaara ma lahayne xilligii cumar cusmaan iyo cabdiraxmaan ibni cawf iyo cusmaan ibni cafaan buu iyo gadaal ka ilaalin jiray jamaaca iyo rufqo aaminoo dumar la socdaan maxramkoodii wata iyadana ilaalinaya oo daryeelaya hadday jiraan way raaci kara keligii waajabin jira walow yashaau allaahu lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacd cibaadaadka aadamaha iyo jinka la saaray ee salaad iyo soon iyo cibaadaad ah ilaahay waxba uma tarayso oo ma anfacayso addoommadunbay wax taraysaa inuu u baahan yahay kuma salaysna addoommadiisa insi iyo malag iyo jimba wixii mas-uuliyaad iyo camal iyo cibaadaad iyo waajibaad ee uu saaro inay gutaan rabbigii abuuray camalka u diriya waajibku u dirayna iyagana waajibay ku cibaadaysanayaan bay u tahay ilaahayna waxba ugama baahna subxaanahu wa taasi waa sida guudo malaa'igtu waxay kala mid tahay aadamahay kala mid tahay mid walba acmaal ilaahay u gartay buu u diray mid walbana acmaashuu u diray waa ku waajib iyo cibaaday u tahay midnana acmaashuu u diray ilahay inuu qabtay isaga ugama baahnee addoommadiisii oo imtixaanaya weeye dhammaantood midda labaadee culimmadu wakhti horey ka hadleen su-aashan isweydiiyeen halkaa marka laga soo tago waxay dhaheen waxyaabo kale oo la taaban karo baa muhiima aadamuhu marka acmaashooda la qorayo kale laga soo qaadaay waxay ka dhigan tahay aakhara marka uu yimaado laba labadaba way dhacdaa acmaasha aadamuhu markii lagu markhaati furayo naftiisu way ku markhaati furtaa malaa'igtuna way ku markhaati furtaa khalqi u arki karo oo taaban karo qiyaamadiina waa lays arkayaaye inay ku markhaati furaan arrintaasi waa xujooyinka aadamaha aakhare lagu oogi doono camalkii xumaa ay sameeyeen ay dembigii iyo cadaabka ku mudanayaan waxaa kaloo culimmadu qaar ku dareen miisaanku qofkana waa la miisaamayaa camalkana waa la miisaamayaa suxuftana waa la miisaamayaa sida axaadiistu sheegeen suxuftaana malaa'igta takliiftoodii iyo muhimaddoodii bay ka mid ahayd in suxuftii malaa'igtu qorena la miisaamona waa lagu daray laakiin su-aasha jawaabta qodobkii u horreeyey baa asaasi ahoo baahi kuma xirna ee addoommada mid walba siduu ilaahay rabo buu takliifada iyo waajibaadka u saaraa iyagaana cibaadadoodii gudanaya rabbi u dirsa u diray subxaana wa tacaala su-aasha shanaadi waxuuna weydiinayaa qofka inuu soo weydiiyo qof dumara waxay leedahay dhiiggu waa igu bataa caadada markuu ugu dhaco labaatan beri buu hayaa shan iyo toban beri baa ugu badanna waan maqlay anigase labaatan beri buu hayaa maxaan sameeyaa gabadhu madabka shan iyo toban beri kama badan karayhi waa fuqahada shaaficiya iyo rag lamidoo waxay ku salaysan tahay bishu caado iyo duhri bay leedahay ugu yaraana nus iyo nus dee wixii laba ka dhexeeya nus iyo nus baa loogu qaybiyaa intaan garanayo laakiin wax ijmaac oo deliil gaara lama aha gabadhu hadday labaatanku caado joogtaa u tahay oo markuu muddo ka maqnaada labaatan beri haynayo gabadhii caado leh oo caadadeedii garanaysa wakhtigay qabatay iyo wakhtigay ka go'doo saa ay haalib ama joogto u tahay daahirka xadiidku intaana caaday qabtaa inta kale ay daahirka tahayna daahir bay ahaanaysaa hadduu yahay wax caadadeedii hore khilaafay oo xilligay ahaan jirtay ka gudbayna axkaamtu istixaadladay qaadanaysaa iyo dhiig furankii oo intii caadadeedu ahaydna caaday ka dhigi inta ka badanna way qabaysan oo dhiiggii istixaadadii iyo dhiig furankiibay ka dhigi su-aasha lixaad wuxuu leeyahay qofkani waxaan deganahay yurub afar saac iyo barh habeennimo ama fiidkii tobankaiyo barka fiidnimo yaa maqribka la tukadaa toban daqiiq kadibna dadku cishahay raaciyaanoo masaajidka kow iyo tobankaa la xiraa ama shan saac amar dowladeedna weeye labadaas salaadood si joogtaan ah bay raacin karaa sababta aan soo sheegnay darteed jawaabtu haddii ay tahay xilligan kulaylaha ee maalintu aadka u dheer tahay habeenkuna aadka u yaryahay salaada subaxna wakhti hore soo gelayso dadkuna camal iyo wadaa'if iyo shaqo ay ka dhexaysaaye salaadaha cishihiiya maqribka waa la jamcin karaa ama masaajid ha la xiro ama yaan la xirin xarajka iyo mashaqada jirta darteed baana qiyaasan loo jamcin karaa haddii roobkii dartii loo jamciyey dhoobadii darteedna loo jamciyey iyadoo la nagi yahay xaaje iyo xaraj iyo culays ay darteed iyadoon labadaa midna jirinna fii xadiid ibni cabaas oo saxiix muslim ahaa nabigu uu jamciyey duur iyo casarna isku daray ibnu cabaas iyana ay u fasireen ummaddu inayna xaraj iyo culays dareemin bay ahayd qofkii ku noolaaday ama arkay wuxuu garan karaa in dadku aynan sidaa joogta habeen kasta u wadi karin inay salaadaha cisho iyo maqribka wakhtigooda ilaaliyaan oy dhib iyo culays badan oon la xamidi karin tahay saa darteed xarajka iyo culayska marka la eego xilliga kulaylaha ee habeenku aadka u yaryahay maqribka iyo cishaha waa la jamcin karaa wabilaahi towfiiq masaa'ilka toddobaad waxayna weydiinayaa qof maraykanka joogo gawaarida waaweyn wada weeye wuxuu leeyahy jumcaha ma tukanno gaariga socdana waan ku dhex tukannaa marka salaadaa ka waran jumcada saxaalkeedii muxuu yahay hadday gaari saaran yihiin oy wadda hayaan dee jumco waajib kuma oho dad musaafiriina weeye salaadana way gaabin karaan saa darteed taa jumcadu qof muqiim oo negi bay ku waajibtaaye qof musaafira jumco kuma waajibto gaarigaas joogtana asxaabu safari daa'imna safarka joogtadaana weligeed waajiri jireen kuwa xaabada guri iyo kuwa safarada joogtada ku shaqaystay iyo weligeed bay lahaan jireeno culimmada muslimiinta iyo fuqahadu ay kasoo soo hadli jireen qaybta labaad ee su-aasha gaariga socda ma ku tukan karaa haddii la istaajin kara maya gaadhiga inta meel istaajiyo uu qibladana qaabili karo taagnina ku tukan karaa hadduu salaaduu gaadhsiin karaa ama salaadihii uu gaadhsiin karaay dee gaarid socdaay fadhi in lagu tukado marar badana qibladii dhinacaan ahayn loo tukaday keenaysaa qibladii in loo tukado waajib ahayd iyo qiyaamkii salaadoo rukni ahaa haddii la samayn karo oo gaariga intuu isagu ninka wada yahay meel shidaar iyo meel baakina inta uu istaago uu arintaas samayn karaaye gaadhi socda fadhi iyo qiblo meelaan hay uguma tukan kara salaadda faralka haddii uunan samayn isagu wadin loona joojinaynin ama asaguba uu wado laakiin meesha istaaggeed ama cabsi ay tahay ama dembi looga dhigayo isagii dhib ka soo gaarayana waa baabu daruuraadee qofkii diyaaradda saaraan buu la mid yahay qibladuna waxay noqon fa inamaa tuwalluu fa thama wajhu ullah istaagga hadduu kari waayana waxay noqon fataqu llaha ma istatactum saailka sideedaad ama su-aasha sideedaad waxayna ohanay wuxuu odhanayaa qofkayna weydiiyey wuxuu ihi waan shaqeeyaa waxaana ballan qaaday wixii aan shaqaysta boqolkiiba shan inaan khayrka iyo dadka masaakiinta ku bixiyo haddana hooyaday xanuunsan baan la tacaalay oo dhakhtar la daba wareegayaa ma ku dari karaa kharashka hooye ku baxaya boqolkiiba shantii aan ugu talagalay dadka masaakiinta ee baahan inaan ku caawiyo jawaabtu haa haddii hooyo miskiinta hoyna xoolo haysanin ay leedahay oo qani aynan ahayn masaakiinna aad shardiday waad ku caawin kartaa sadaqatun wasila sadaqadiina way kuu noqon qaraabo xiriirinna way kuu noqon haddii aanu jirin adigu markaad ballan qaadaysi shardi gaar ahoo kaloodan sheeginood ood xiratay oo hooyo meesha ka saaraya masalada caawintana masaailu nafaqaad meehe masaa'ilka daweynta iyo tibigu iyo cilaajka iyo daaweyntu ma aha nafaqaadkii waajibka hay baad kaga baxsanaysaa lagu dhihi lahaa xoolahana de xoolaa waqafood banaan u bixisay inta hadalka su-aasha ku qoran maaha marka sida su-aasha loo dhigay markaan tix raacnaay hooyada wuu ku bixin karaa dhibaato ma laha su-aasha sagaalaad wuxuu qofkani leeyahay aniga xaaskaygu oon wax khilaafana dhex marin wax furriinaana dhicin mar kale nikaax maysaga isaga ceshan karaayo ma cusboonaysiisan karnaa su-aasha jawaabteedu way bannaan tahay way waxna soo xaraantinimeenayana ma jiro intaan garanayo in nikaaxa la cusboonaysiiyana cibaado maaha nas iyo tawqiifi u baahan xadiid culimmada qaarkood ay daciifiyeenna waa ku soo aroorayo markuu abulcaas ibni rabiic yimid oo zaynaba binti rasuulillaahi sal ly slam ninkeedii ahaa muddana ka dambeeyey isagoo gaal ahaa riwaayada saxiixa sideediibuu nikaax cusub looma samayn laakiin riwaayo kaleoo waxaa jirtaa nikaaxin jadiidin baa loogu sameeyey labada riwaaye culimmadu waxay ku jamciyeen nikaaxa looma samayn ninta in loo jeedo lama dhihin way kaa furantay oo ciddadii baa dhammaatay maadaama ay mar hore soo islaamtay adnaad ad gaal ahayd oo markaa weli xukunka iyo axkaamtaasi ma soo degin nikaaxa kale la sheegayana waa nikaax la cusbooneysiiyo baabu tajdiidi nikaax baa la yidhaahdaa waana sida fuqahadeena shaafiyadu ay qabaan saailka tobnaad wuxuu leeyahay wuxuu weydiinayaa in mar hadduusan isagoon wax xirfad a ah lahayn wax xirfad ah rufqada iyo jamaacada aaminka su-aashan dibdhigo ah tan ugu dambaysa saailku wuxuu leeyahy wadaadadu madax ma noqon karaan miyaa sababta culimmada soomaaliyeed haddii ay siyaasad ka hadlaan ama ay ku biiraan waxaa loo arkaa inay inxiraafeen macnaa xaqay ka leexdeen doorka culimmada ee ku aadan in waddanku nabad noqdo waa maxay dabcan tanadi waa su-aaliya muxaadaro dheer iyo mawduuc guud oo madax bannaan laakiin dhowr ereyoo kooban haddaan ka idhaahdo culimmadu madax ma noqon karaan haa dadkay ula siman yihiin bal way mudan yihiin haddii aadamahan ilaahay cibaadadiisa u abuuray iyaguna ay yihiin kuwii cibaadada yaqiinay laakiin waa bisharti hadday dadkii maamuli karaan oo qofku karti iyo aqoon uu dad ku kala hagi karo ku kala wadi kara uu leeh qofkani waa khayr iyo cibaado badan yahay waa soon iyo salaad badan yahay diintu aad u yaqaanaa keliya kuma filla in dad iyo duniya la maamulo abudaroo nabiguu jeclaa radia allahu canhu ardaahu sal ala alay sl slam iyo wuxuu yidhi intuu arrin weydiiyey buu yidhi labaa qof mas uulha ka noqon innaka mru-un daciifun daciif baa tahay abudar xoog badan buu ahaa iimaankiisana looma jeedin jirkiisi iyo xooggiisi iyo muuqaalkiisana looma jeedin laakiin awooddiisa iyo kartidiisa maamul baa loo jeedayo dad ma kala wadi kartid bay ahayd saas darteed sida dadku ilaahay hibaadka kala duwan ee xoogga badan iyo aqoonta iyo u kala siiyo buu kartida iyo maamulna u kala siiya dadku say aqoonta diin iyo dunyaba u kala barashadeed u kala fiican yihiin iyo barashada maamul iyo wuxuu u baahan yahayna ugu kala fiican yihiin saa darteed didka culimmadii hadduu isaga dadka maamuli karo xilki iyo aqoonta iyo kartideedana leeyahay dee isagaaba ilaah addoommada wuxuu abuuray ugu yaqaano ugu noqon karaa qadiyadda soomaaliya gaar ahaan markaad tiraahdo culimmadu markay siyaasadda iyo siyaasadda waqtigan joogta galaan mise ka hadlaan ka hadalkeedana way inxiraafeen wax yidhaahda ma garanayo ma arag hadday si saxo xaqa u khalda hadlaan laakiin qofka culimmadiihi markuu waxyaabaha joogiyo sida habboon ka hadlayo wuu khaldami karaa sidii habboonayd waa laga yaabaa xog dhammaystiran oosan haynin ama masaladii sharcigoodnu bislayn qof inuu galo waxaan saa u leeyahay ereyga culimmadu xad ma laha yaa culimo la yidhaahdaa qofkeebaa markuu hadlaya culimo hadashay nin kastoo iyo wacdi jeeriya ma culima nin kastoo cashir akhriya ma culima dhinac dii laga egahaa tanna ma la xisaabaya wixii haddaan mar la garanaynin xadda ninka culimmadaa la yidhaahdo oo baab waasaca ay tahay in badanoo magac culimo wadato oo waxaynan aqoonin gashaa jirta inay si khaldan u hadlaanna haddee wuu khaldame waa la dhi inxiraafkuna waa nooc khaladka ka mida ah. ku biritaanku inuu inxiraaf keena way badan tahay sababtoo siyaasadda hadda waqtigan joogtaay waa duni gaal gorka kor ka haysto jidka isagu uu rabay ma marin karee inta badan jidad la jeexay unbuu mid maraayoo kolba meel loo leexiyaa marka dambana wax badan buu ka tagaayoo ka tanaasulaa waa laga yaabaa mararka qaar dadku marka inay dhahaan wixii laga filayey iyo wixii culimo lagu yaqiinay iyo toosnaantii wax badan oon ahayn buu sameeyey waa wax dhici kara inxiraafeen in la dhaho waa wax gara wey iyadoo dhici karta in laga yaaba mararka qaarkood sidaa uu sameeyey inay daruura sharci iyo siyaasa sharciya ay tahay ay dhici karto oo hadda booskeedii aan ku faahfaahin lahayn aanaan joogin kaalinta ay ku leeyihiin dadka inay waxbaraan dadka wacyi geliyaan ciddii isagoo xuduudda ilaalin karta xilka ummadda iyo maamulka wanaajintiisana wax ka qaadan kartana inay wax ka qaadata wey intaasaan usbuucan ku soo gebagabeynaynaa ilaa toddobaadka dambe sidaa iyo nabadgeliyo xalqada soo socotee labayo tobnaad oo xalaqadeennii ah halkaasaan ku gebagabeynaynaa xalqadeennii koy tobnaad oo ah silsaladii su-aalaha facebook wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته